alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamedi wعlى ali muxamed w slma tasliima kasiira almacqid asaadis cashar baabka lixyo tobnaad tawqiiru majaalis اlcilmi fadhiyada cilmiga in la weyneeyo wa ijlaalu awciyatih weelalka cilmigana la weyneeyo yacni in la xushmeeyo fadhiyada cilmiga oo la ixtiraamo o la qadariyo weelka cilmiga ku jirana waxaa loo jeedaa kutubteed in la weyneeyo la ixtiraamo fa majaalis ka majaalis alambiyaa culammada fadhiyadoodu waxay shabbahaan fadhiyadii nebiyada oo maadaama nebiyadii ay dhaxleen maqaamkii nebiyaday fadhiyaan waayo cilmigii nebiyaday sheegayaan ee nebiyada loo waxyooday cilmigaasoo nebiyada loo waxyooday bay iyagu aqoon u leeyihiinoo ka waramayaan alculamaau warasat alambiyaa culammaduna waa kuwii nebiyada dhaxlay qaala sahlu bnu cabdillaahi sheekhii zaahidka ahaa ee la odhan jiray sahlu bnu cabdillaahi tustari waxa uu yidhi man araada an yandura ilaa majaalis alanbiyaa'i falyandur ilaa majaalis alculamaa ku kastoo doona an yandura inuu eego ilaa majaalis alanbiyaa'i fadhiyadii nebiyada falyandur ha eego ilaa majaalis alculamaa culammada fadhiyadooda ha eego meelahay fadhiyaane cilmiga u fadhiyaan yajiiu rajulu fayaquul yajii'u rajulu nin baa imanayo fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa fulaanu hebelow ayu shayin taquulu fii rajulin xalafa cala imra'atihi bikada wakada shaygee baad ka odhanaysaa fii rajulin nin ninkaasoo xalafa dhaartay cala mar'atihi ooridiisii ku dhaartay bikada wa waxa iyo waxaas ku dhaartay ooridiisana ugu dhaartay fayaquulu talaqat imra'atuh markaasuu wuxuu odhanayaa ooridu way ka furanta wayajiu aakharu mid kalaa imanaya fayaquulu wuxuu odhanayaa maa taquulu maxaad ka odhanaysaa fii rajuli nin xalafa calaa imra'atihi bikada wa yacnii ugu dhaartay ooridiisa sidaa iyo sidaa fa yaquulu laysa yaxnasu bi hada alqowl wuxuu odhanayaa ku dembaabi maayo odhaahdaas walaysa haada ila linabiyin aw licaalimin taasina umay sugnaan nebi mooyaane ama caalim mooyaane cid kale uma sugnaan nebi iyo caalim oo keliyay u sugnaatay cidda sheegi karta in tan lagu dembaabayo tan aan lagu dembaabayn tan markaa in wax ku furmayaan tan aynay ku furmayn ama nebi baa sheegi kara ama kii nebiga dhaxlay oo caalimka ahaa baa sheegi kara facrifuu lahum dalik u garto u aqoonsada taas yacnii fadiilada u ogaada wa qaala maaliku bnu anasin waxau yidhi maalik ibnu anas ina majaalisa alculamaa'i culammada fadhiyadoodu tuxtadanu waxa markaa lagu ilaaliyaa xidaanadu waa barbaarintii ilmaha la barbaarinayay ee la ilaalinayay marka waxaa laga tilmaamayaa sida ilmaha ee loo ilaalinayo oo dhabta loogu koobayo oo loogu ilaalinaayo saasoo kale ayaa markaa tuxtadanu bilkhushuuc fadhiyada culammada yacnii loogu ilaalinayaa khushuuc la khushuuco waalsakiinati iyo xasillooni waalwaqaari iyo degganaan waqad kaana maalikun raximahu allahu wuxuu ahaan jiray imaam maalik ilaahay ha u naxariistee idaa araada an yuxaddisa markuu doono inuu ka warramo xadiiska nebiga tawada'a mid weysaysta ayuu ahaan jiray wa jalasa fadhiista calaa sadri firaashih firaashkiisa yacnii shafka hore ama qaybta hore firaashkiisa ayuu fadhiisan jiray wa sarraxa lixyatahu wuxuu feedhi jiray garhkiisa ayuu feedhi jiray wa tamakkana min juluusihi biwaqaarin wahayba waa tamakkuni jiray bimacnaa addimadu isdhaafsan jirayoo tarabbuc buu la iman jiray waa addimada isdhaafsanayo oo si mutamakkina uu fadhiisanay fadhigiisa ayuu tamakuni jiray bimacnaa addimada isdhaafsan jiray biwaqaarin wa haybah xaaluu ku dheehan yahay deganaan iyo haybad ku dheehan yahay uma xadasa intaa dabadeed buu xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam sheegi jiray waxayna taasi ka ahayd weynayn cilmiga uu weynaynaayo oo tawqiir lilcilmi ayay ka ahayd wa kaana cabduraxmaan ibnu mahdiyin laa yutaxadasu fii majlisihi walaa yubraa fiihi qalam wuxuu ahaan jiray cabduraxmaan ibnu mahdi shiikhii la odhan jiray culammadii salafka isaguna ka mid ahaa laa yutaxadasu midaan lagu warramin oo lagu sheekayn fii majlisihi majliskiisa uu fadhiyo ee cilmiga ka sheegaayo wax sheeka a laguma samayn jirin oo laguma soo qaadi jirin oo isagoo xadiiskii sheegaya inay laba isku jeestaan oo wax isweydiiyaan ma dhici jirin weynayn ay cilmiga weynaynayaan walaa yubraa fiihi qalam qalin laguma qori jirin majliska uu cilmiga u fadhiyo ixtiraam cilmiga la ixtiraamayo daraaddeed ruuxii doonaya qalin inuu qortaa horuu u soo qoran jiray walaa yatabassamu fiihi axad ruuxna ma dhool la caddayn jirin yacnii si deggan ayaa cilmiga loo dhegaysan jiray oo aad moodo khushuuc in lagu jiro xarako badan iyo dhaqdhaqaaq badan iyo yacni waxa weeye fara la jajabsada iyo yacni jeesi laysku jeesto wax laysweydiiye iyo kullu dalika may dhici jirin wa kaana wakiic ibnu jaraax wuxuu ahaan jiray sheikhii wakiic ibnujaraax la odhan jiray culammadii salafka ka mid ahaa mashaayiikhdii shaafici buu ka mid ahaa fii majlisihi majliskiisa markuu ku sugan yahay wuxuu ahaan jiray kaannahum fii salaah si aad mooddo inay salaad ku jiraan siday u xasilloon yihiin salaadda marka lagu jiro dee laysma wadwado oo lama dhaqdhaqaaqo oo xarako badan lalama yimaado sukuun iyo xasillooni baa salaadda lagula yimaadaa siday u fadhiyaanee u deggan yihiin ee aynay isu wadwadin ee aynay u dhaqdhaqaaqaynin ee xarakaad badan aynay ula imanaynin ee aynay u hadlaynin ee aynay u jeesjeesanaynin waxaad moodi jirtay inay salaad ku jiraan oo kalaad moodi jirtay xasilloonidaa lagaga shabbahayaa iyo khushuucda facalaa aalibi alcilmi an yacrifa limajaalis alcilmi xaqaha waxaa saaran ka cilmiga doonaya an yacrifa inuu aqoonsado garto limajaalis alcilmi cilmiga fadhiyadiisa xaqaha xaqeeda inuu u garto majaalista cilmiga inuu xaqeeda u garto ayaa saaran yanii laazim bay ku taha loo jeedaa fayajlisa fiiha dabeedna uu fadhiisto jilsat aladab qaab fadhi aadaabi ku jirta uu qaab fadhi aadaabi ku jirto uu fadhiisto wa yusqiya ila shaykhi sheikhana uu dheg raariciyo naadiran ilayhi xaalu eegaayo xaggiisa laa yaltafitu canhu kama jeesanaayo min hayri daruuratin daruuro la'aanteed dhibaato kalliftayadaynay jirin gees kale ma eegaayo iskama daymoonaayo iskama jeesanaayo walaa yadaribu lidajjatin yasmacuha walaa yadaribu yacnii idiraab ulama imanayo uma dhaqdhaqaaqayo lidajjatin yacni markaa qaylo ama gariir yasmacuha uu maqlaayo mid waxa weeye u baalladaymoonayoo yacnii u dhaqdhaqaaqaya maha idiraabku darabaa laga keeno idaraba marka la yidhaahdo kaannahu iskaraacay marka waxaa laga tilmaamayaa xarakada iyo dhaqdhaqaaqa iyo jeesjeesiga ayaa idiraabka looga jeedaa mid taa isu baraambarayo yacni u dhaqdhaqaaqaya ma aha qaylo ama sanqadh u maqlay dajadu waxay noqon kartaa cod sare loo qaado la qayliyey waxay kaloo noqon kartaa sanqadh dhacday oo dig iyo wax la mid ah walaa yacbasu biyadayhi aw rijlayh kuma ciyaarayo biyadayhi labadiisa gacmood aw rijlayhi ama labadiisa adinna ku ciyaari maayo walaa yastanidu bixadrati shaykhih walaa yastanidu ee ma tiirsanaayo bixadrati shaykhihi shiikhiisa markuu la joogo yacni meel kuma tiirsanaayo walaa yattaki'u calaa yadih gacantiisa ma cuskanayo oo yacni itikaa ma samaynayo yacni inuu suxulkoo kala dhigto oo sidaa intuu u yaro jiibsado suxulka dhigto oo kale ma samayn walaa yukiru tanaxnuxa walxaraka walaa yukiru ma badinayo atanaxnuxa yacni ixixida badin maayo isagoo majliskii cilmiga jooga oo shiikhii dhegaysanaya inuu marba ixixida yidhaahdo taana ma badinayo walxarakata dhaqdhaqaaqana badin maayo walaa yatakallamu ma hadlayo maca jaarihi ka deriskiisa alla hadli maayo deriskiisa waxaa loo jeedaa ka ku xiga ile ruux walba deriskiisu waa ka u dhow soo maaha majliska cilmigana ruuxa deris waxa waa ah kuwa ku xiga waidaa catasa markuu hindhiso khafada sawtahu codkiisu hoos u dhigayaa yaa waidaa tasaa'aba markuu hamaansado tasaa'ubku waa hamaansiga waidaa tasaa'aba markuu hamaansado satara famahu afkiisuu asturayaa bacda raddihi juhdahu markuu celiyo dadaalkiisa dabadeed oo xadiis baa ku soo arooray alcutaasu min allaahi waaltasaa'ubu min ashaytaan marka intuu awoodi karo hamaansiga ha isku celiyo ee laakiin hindhisada yada codku ku dadaalaya inuu hoos u dhigo yacni sanka iyo afkana waxbuu saaraya dadka la fadhiyo qudhiisa waa inuu iska ilaaliyaa markuu hindhisaayo ama qofacaayo inuu ama ku qofaco ama uu ku hindhiso waa inuu iska jiraa waa inuu kala jeestaa weliba afka inuu wax saaro weeye saaritaanka dad badani waxay saaraan gacantay saaraan faraha taas waa laga fiican yahay waayo yacni wixii waa soo dhaafayaanoo ma celinayso waxa fiican maro ruuxu inuu saaro maro inuu afkiisa saaro ayaa fiican cimaamadiisoo kale hadduu cimaamad sito cimaamaddu saa u saaraya dabeedna cimaamaddii ayuu ku qofacayaa ama ku hindhisayaa laakiin gacantii markuu saaro neeftii way soo dhaafaysaa farihiiyo wixii bay ka soo baxaysaa dhexdooday ka soo baxaysaa cilmi waxaa dhici karta ruuxii kale inuu dhibsado oo nakhaskii wax uga gaadhaan ruuxa kale ayaa suuragala laakiin hadduu markaa maradiisa soo qaadoo sidaa u saaro oo u ku hindhiso oo ku qofaco oo in yar markuu u daayo mar ka dambe ka qaado yaani dhibtii waa ka yaraanaysaa dadkii kale oo ma dhibsanayaan ya salaadda xataa marka lagu jiro waa saas waa inuu ruuxu mara afka saaraa dadka qaar way foorarsadaan marka salaadda la tukanaayo haddii qofac qabto iyagoo isle dadka kale ha ku dhibina laakiin waa qalad in la foorasado maaha aha qiyaamka la taagnaanayo ayaa ruuxii waajib ku ah arkaantii salaadaanu ka mid yahay khiyaaru ma laha inuu qiyaamkii ka baxo inuu iska foorarsado maaha maadaamay sidaas tahay waa inuu markaa iska ilaaliyaa foorarsiga uu foorarsanayo waa inuu iska ilaaliya marada waa inuu afka saaraa haddii maro kale aanu haysanin markaas yacnii marada uu xidhan yahay ama shaarka ama qamiiska ayuu sare u yar qaadayaa marka yada ayuu markaa ku samaynayaa inuu markaa iska saaro afka sidaa intuu u saaro ayuu ama ku qofacaya ama ku hindhisaya marka sida fiicani waa caynkaas haddii kale waxaa dhici karta dadkii inay markaa karaahiyaystaan oo nakhaskii gaadho ayaa suuragal ah waidaa tasaa'aba satara famahu bacda raddihi juhdahu waidaa tasaa'aba markuu hamaansado satara famahu afkiisuu asturayaa wax saaraya bacda raddihi markuu celiyey dabadeed juhdahu awooddiisa ku celiyey oo hamaansiga isku celiyey markaa hindhisada waxba isku celin maayo laakiin hamaansiga waa isku celinaya intuu kari karo ila tawqiiri majaalis alcilmi ijlaalu awciyatihi waxaa ku soo darsamaysa oo ku soo biiraysa u soo dunmaysa bimacnaa intaa aynu soo sheegnay waxaa ku ladhmaysa ilaa tawqiiri majaalis alcilmi fadhiyada cilmiga in la weyneeyo oo la ixtiraamo waxaa ku soo darsamaysaa ijlaalu awciyatihi weelalka cilmiga in la weyneeyo allatii weelalkaasoo yuxfadu fiiha cilmiga lagu ilaaliyo wa cimaaduhaa tiirkeeduna alkutubu waa kutubta fallaa'iqu ka u habboon biaalibi alcilmi ka cilmiga doonaya u habbooni sawnu kitaabih kitaabkiisa inuu ilaaliyo weeye wa xifduhu kitaabka inuu ilaaliyo weeyi wa ijlaaluhu kitaabka inuu weyneeyo weeyi waalictinaa'u bihi kitaabka waa inuu ku dadaalo ilaaliyo falaa yajcaluhu sunduuqan yaxshuuhu biwadaa'icih falaa yajcaluhu ka yeeli maayo kitaabka sunduuqan sanduuq ka yeeli maayo yaxshuuhu uu ku gurto biwadaa'icihi alaabihiisa uu ku gurto alaabtiisa yani waxyaalaha uu doonaayo inuu meel dhigto kitaabka ma dhex gashanayo oo kitaabkii sanduuq inuu ka dhigto wax ku ridanayo yacni ma aha yaxshuuhu uu dhex gelinaya noqonaysa walaa yajcaluhu ka yeeli maayo buuqan buuq ka yeeli maayo buuqa asal ahaan waxaa la yidhaahdaa geeska daloolee la afuufo ayaa la yidhahdaa waayadii hore waxyaalaha aadka loo isticmaali jiray waxaa ka mid a yacnii gees weyn baa la soo qaadayaa geeskaasaa la xordayaa waa la daloolinayaa yacnii wax cod dheeroo mikrofoonna iyo wax la mida lama haysanin wakhtiyada loo baahdo geeskaasaa la afuufayaa geeskaas ayaa la afuufaya waxaan filayaa magiciisa in la odhan jiray geeskaa daloola boon marka boonkiibaa la afuufaa la odhan jiray asalka buuqu saasuu ahaa markii dambena waxyaalaha saasoo kale u daloola asalkoodu gees bayaynay ahaane buuqii baa la yskaga itlaaqay ilaa mikrofoonada qaarkood waxay ku magacaabeen yacni buuq marka waxaa loo jeedaa kitaabkii ka yeeli maayo wuxuu sida boonka afuufoo kale ka yeeli maayo intuu kitaabkii isku duuduubo u afuufaayo ama markaysa markaa ku hadlaayo saasoo kale ka dhigi maayo waidaa wadacahu markuu kitaabka dhigayo wadacahu bilutfin wa cinaaya wuxuu ku dhigayaa si dhimirsan iyo ilaalin xaaluu ku dheehan yahay ayuu dhigayaa markuu dhigayo tuuri maayo tuuris kuma dhigayee si tartiiba oo sahlan oo ixtiraam ku jiro ayuu kitaabka u dhigayaa ramaa isxaaqu bnu raahwayhi yowman bikitaabin kaana fii yadih wuxuu tuuray isxaaq ibnu rahwayhi maalin buu wuxuu tuuray bikitaabin kaana fii yadih kitaab gacantiisa ku sugnaa ayuu tuuray fara'aahu abuu cabdillaahi waxaa arkay abuu cabdillaahi axmed ibnu xambalin ayaa arkay imaam axmed ibnu xambal ayaa arkay fakhadiba waa cadhooday imaam axmed ibnu xambal ayaa cadhooday wa qaala wuxuu yidhi ahaakadaa yufcalu bikalaami alabraar ma sidaasoo kalea lagu samaynayaa dadkii abraartee wan wanaagsanaa hadalkoodii miyaa sidaasoo kale lagu samaynayaa intuucaadhoodu sidaa ku yidhi walaa yattaki'u cala alkitaabi kuma dangiigsanayo kitaabka korkiisa kuma dangiigsanayo suxulka ma saarayo walaa yadacuhu ma dhigayo kitaabka cinda qadamayhi labadiisa adin agtoodana dhigi maayo waidaa kaana yaqra'u fiihi calaa shaykhin hadduu akhrinaayo kitaabka oo calaa shaykhin sheekh ku akhrinaayo rafacahu cani alardi dhulka ayuu sare uga qaadaya wa xamalahu biyadayhi waxaanu ku qaadayaa labadiisa gacmood buu ku qaadaya sheekhu baabkan wuxuu inoogu sheegayaa fadhiyada cilmiga la fadhiye cilmiga lagu qaadanayo in la ixtiraamo oo la qadariyo oo la weyneeyo ayuu sheikhu kaga hadlaya halkan tacdiim cilmiga la weynaynayo weeyaan ixtiraamka fadhiga cilmiga loo fadhiyo la ixtiraamaya oo aan la qashqashaynin oo aan la dhibaynin oo aan la tashwiishinaynin oo aan lagu sheekaysanaynin oo aan la layskaga ciyaaraynin oo aan lagu qosqoslaynin oo si markaa degganaansho ku jiro cilmiga loo dhagaysanayo xarakadiiyo dhaqdhaqaaqa la yaraynayo xinxida la yaraynayo yacni aada markaa loo ixtiraamayo loo qadarinayo xagga loo jeesanayo sheikha cilmiga sheegayo xaggiisa la qaabilayo loo jeesanayo oo dhegihii baa cilmiga loo furayaa wax kaloo dhanba ruux uma jeedee dhammaan inuu jidhkiisii xaggaa qaabilsiiyo u jeedaa laakiin hadduu sheeko dhex geliyo dee qalbigii cilmigii waa ka mashquulaya maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfi ruuxna ilaahay laba qalbi uma yeelin qalbi qura ayuu ruuxu leeyahay qalbigii hadduu ku sheekeeyo ama ku ciyaaro ama gees kale uu qaabilsiiyo dee cilmigii bay ka go'an tahay ixtiraamka cilmiga la ixtiraamayo waa in cilmiga la qaabilaa waa inaan wax kale lagu mashquulin waa inaan sheeko lagu mashquulin dadka qaarkood moobilkay wadwadaan iyadoo majlis cilmi ay joogaan waxaa laga yaabaa in risaalana loo soo dirayo isaguna risaalo dirayo marna warqad baa loo soo diraya marna warqad buu celinayaa ka jawaabaya waxaad arkaysaa isagoo wadwada moobilka ama moobilka ku soo dhacay buu qabanayaa markaasuu debadda ula baxaya ama isagoo fadhiya uu odhanaya waxa weye waa kula soo hadli doonaa lafteedu waxay noqonaysaa ala ala bay noqonaysaa ala ayay noqonaysaa marka waa in majaalista cilmiga la ixtiraamaa oo loo jeestaa weelka cilmiga oo kutubta ana waa in la ixtiraamaa kutubta in wax la dul saaro lama ogola moobilna ha saarin saacadna ha saarin muraayadna ha saarin shay aad kitaabka saartaa yaanu jirin meelaad wax ku ridatana ha ka dhigan qarbad waxaad arkaysaa qalimo kitaabka ku ritayoo kitaabkii sidaa u kala tegan yahay yaa ixtiraamkii cilmiga munaasib uma aha taas kitaabkii waa in la qadariya la ixtiraamaa waa in aan markaa la saarin yacni waxba aan la gelin ee sidiisa markaa loo daayaa marka la dhigayo si deggan waa in loo dhigaa oo tartiib iyo aadaabi ku jirto waa inaan la tuurin waa inaan la tuurin waa in ixtiraam lagu dhigaa taas yadaa waa in aad loogu dadaalaa almacqid asaabic cashar baabka toddobiyo tobnaad addabu can alcilmi waaddawdu can xiyaadih addabu can alcilmi cilmiga in la daafaco weeye waddawdu can xiyaadih iyo difaaca la daafacayo can xiyaadihi dararkii cilmiga la daafacayo cilmigiibaa la daafacaya oo la ilaalinaya waxa waxau yidhi raximah ullah ruux nool waa la odhan karaa raximahullah saynu hore u sheegnay raxmadana ruuxu markuu nool yahay iyo markuu dhinto mar walba waa u baahan yahay fa inna lilcilmi xurmatan waafirah cilmiga waxaa u sugnaaday xurmatan xurmad iyo qadarin baa u sugnaatay waafiratan dhammaystiran xurmadaa dhammayska tiranoo tuujibu alintisaara lahu waajibinaysa in cilmiga loo hiiliyo loo gargaaro idaa tucrida lijanaabih marka laysu bandhigee loo bambaxo dhinaca cilmiga oo loogu bambaxo bimaa laa yasluxu waxaan habboonayn loogu bambaxo waa in cilmigii la daafacaa waqad dahara hada alintisaaru cinda ahli alcilmi fii madaahir waa muuqday hada alintisaaru hiilinta iyo difaaca cilmiga la daafacaya cinda ahli alcilmi culammada agtooda ayuu muuqday fii madaahira muuqaallo kala duwan ayuu ku muuqda minha muuqaalladaa waxaa ka mid a alraddu cala almukhaalif ka markaa sunnada khilaafay in markaa la radiyo dariiqa xaqa ka khilaafay ha ku khilaafo wax gaalnimo ah oo shirki ah ha ku khilaafo wax fisqi ah ha ku khilaafo wax bidco ah in la radiyo baatilnimadiisa la caddeeyo faman istabaanat kay muuqato mukhaalafatuhu lishariicati khilaafkiisa uu shareecada khilaafsan yahay rudda calayhi waa la radinayaa oo waxaa la caddaynayaa mukhaalafada sharciga uu khilaafsan yahay kaa'inan man kaan cidduu doonaba ha ahaado xamiyatan liddiin waxaa loo radinayaa xamiyatan liddiini qiiro diinta loo qiiroonayo oo la daafacayo daraaddeed wa nasiixatan lilmuslimiin iyo nasteexo muslimiinta loo nasteexaynayo daraaddeed ayaa loo daafacaya walam yazal innaasu yaruddu bacduhum calaa bacdin dadku kamay zuuline way ahaan jireen yaruddu bacduhum qaarkood qaar raddiya calaa bacdin barhka kale oo waa laysraddin jiray oo qaarba qaarka kale ay raddin jireen kama qaala alimaamu axmedu sida uu yidhiba imaam axmed uu yidhi oo imaam axmed baa hadalkanoo kala cabbiray lam yazal innaasu yaruddu bacduhum cala bacdi laakina almurashaxa lidaalika ha yeeshee cidda arrinka loo soo saaraya u soo baxaysaa waxay noqonaysaa u sharaxani hum ulculamaa'u culammada weeye cidda u sharaxani ladahmaa dadweynaha aan aqoonta lahayn ma aha oo cidda wax radinaysa dadweynaha marka aan cilmiga lahayn noqon maysee waxay noqonaysaa cid aqoon iyo cilmi leh maca lusuumi aladabi wa tarki iljawri waaddulmi iyadoo lala qabo aadaabta wanaagsan in la laasimayo lala imanaayo aan laga tegaynin wa tarki iljawri waaddulmi jawrka in laga tegaayo joorfalka iyo waddulmi dulmiga laga tegayo wa minhaa hajru lmubtadici almujmacu calayhi waxaa kaloo madaahirtaa ka mid a ah cilmiga loogu gargaarayo hajru lmubtadici mubtadica in laga haajiro hajrigaasoo almujmacu calayhi lagu ijmaacsan yaho culammada ahlusunna waaljamaaca ay ku kulansan yihiin oo isku waafaqsan yihiin mubtadica bidcadiisu daahirtay in laga haajiroo laga dheeraado almujmacu waxay sifo ka tahay hajru sidaas aawadeed baa loo goday ee almubtadici sifo kama aha waayo almubtadici hadduu sifo ka noqon lahaa dee waa la hoos dhigi lahaa godaalka almujmacu la goday waxay ku caddaynaysaa hajru inay sifo ka tahay sifadu la sifeeyaha ayay markaa ka raacdaa yacni icraabta marka ay ka raacdaa marka hajru lmubtadici mubtadica in laga hajro hajrigaasoo almujmacu calayhi lagu ijmaacsan yahe oo laysku waafaqsan yahay culammada ahlusunna waljamaaca isku waafaqsan mubtadica in laga haajiraa inay mashruuc tahay oo mid la sharciyeeyey ay tahay kamaa dakarahu abuu yacla alfaraa'u sidii sheekhii abuu yacla alfaraa loodhan jiray culamada xanaabilada ka midii uu yidhi oo ijmaacaas soo naqliyey keligiina maaha culammo kalena ijmaaca waa soo rareen oo waa soo naqliyeen falaa yu'khadu alcilmu lagama qaadanayo cilmiga can ahli lbidaci dadka bidcooyinka u ehelka ah ee bidcooyinka u saaxiibkaa ah laga qaadan maayo laakiin ida dura ilayhi ha yeeshee hadduu u dhib galo oo dani ay ku kallifto inuu mubtadic cilmi ka qaato falaa ba'sa oo xaalatu daruuro ay noqoto cid sunno u saaxiiba oo bidcada ka madhan oo uu ka qaato uu waayo xaalatulidraar kama fi riwaayati canhum sida ku suganba werinta mubtadicada qaarkood wax laga warinayo lada almuxadisiin muxadisiinta agtooda sida ku sugan wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya cilmiga in la daafaco oo cilmigii la ilaaliyo cilmigii baa la xurmaynayaa oo la daafacayaa oo la ilaalinaya waxyaalaha cilmiga lagu daafacayo waa tacdiim shacaa'irtii ilaahay la weynaynayay soo gelaysaa wman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub wman yucadim xurumaat illahi fahuwa khayru lahu cinda rabbih shareecadii waa in la ilaaliyaa waxaa lagu ilaalinaya alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in waxa wanaagsan ee san la amro macruufnimadiisana la caddeeyo waxa munkarka ah la reebo munkarnimadiisana la caddeeyo macruufkaa la amrayo iyo munkarkaa la reebaayo waxaa ka mid a cidda mukhaalifka ah ee sunnada ama tawxiidka ama daacada khilaaftay oo tawxiidkii bay khilaafeenoo waxay la yimaadeen shirkiyaad daacadii waajibka ahayd bay khilaafeenoo waxay la yimaadeen fisqi iyo macaasi sunnadii bay khilaafeenoo waxay la yimaadeen bidac bidcooyin bay la yimaadeen kullu daalika waa in mukhaalafada shareecada ay khilaafsan tahay la caddeeyaa oo la bayaamiyaa oo shaygaa sharciga khilaafsan la radiyaa sifooyinka mu'miniinta inay ka mid tahay inay wanaagga amraan xumaantana reebaan waddada mujrimiintu inay caddaataana waxay ka mid tahay maqaasida shareecaday ka mid tahay walitastabina sabiila lmujrimiin iyo walitastabiina sabiila almujrimiin si aad u caddaysato waddada mujrimiintu aad u garato u aqoonsato waxaan filayaa qira'a kana waliyastabiina sabiilu lmujrimiin si ay u caddaato waddada mujrimiintu ay u caddaato istabaana laazim iyo mutacadday leedaho labada qiraa'ood waxay ku kala yimaadeen midna laazimkiibay ku timi saas aawadeed baa sabiil loo goday qiraa'ada kalena waxay ku timi istamaana inay mutacaddi tahayoo sidaas aawadeed baa sabiila loo nasbiyey oo loo kordhigay marka waa in la caddeeyaa wixii sharciga khilaafsan baraa'adii shareecada la dhowrayaa si shareecadu u noqoto mid muxdathaad iyo wax lagu soo darriyey ka madhan wa ximaaya lishariica man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey siduu sheegay nabiguna sal allahu alayh wasalam wixii sharciga khilaafsan waa radin jiray cid kastaaba ha timaado ajcaltanii lilaahi niddan baa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam saxaabada qaarkood markuu yidhi maa sha allah wa muxamed ajcaltanii lilaahi niddan bal maa shaa allah waxdah xadiis kalena wuxuu sheegaya qul maa sha allah uma shaaa fulaan afataanun anta ya mucaad irjic fasalli fainaka lam tusalli baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam kii salaaddii tukaday ee arkaantii salaadda tuma'niinadii ka tegey nebigu muxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusal ku noqo oo tuko maa tukanin irjic fa axsin wuduu'ak mid baa weysaystayoo addimadiisa qoobabka hoose ayaa meeli qallallayd oo biyihii gaadhin markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fa axsin wuduu'ak ku noqo oo weysadaada wanaaji nabigu sala allahu alayh wasalam saxaabada qaarkood wuxuu ku yidhi bi'sa khatiibu alqawmi anta mid qole u khudbadeeyo adaa u xun mid xagga qiblada candhuuf u tufay markaasuu yidhi aadayta waad dhibtay oo dhib baad la timi iidaa baad la timi shay xumaata yacni ah baad samaysay marka ciddii xumaato samaysa xumaataduu nebigu u sheegi jiray inuu xumaato sameeyey ee waa ka reebi jiray abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum kullu dalika maxay sheegayaan yani waxay sheegaysaa raddi sharci cidda uu sidaa ugu taqwiiminayo nebigu ruduuddaayay ahayd yacnii saxaabadiisii bay markaa waxawayn ahayd oo hadallada caynkaasa nebigu sala allahu alay slam ku yidhi ashyaada qaarkood nebigu wuxuu caddayn jiray inuu beri ka yahay allaahumma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ya ilaahow waxaan kaaga beri noqonayaa buuhi waxa khaalid sameeyey baan ilaahu kaaga beri noqonaya markuu nimankii reer bani jadiima ee aslamnaa odhan kari waaye garan waaye inay aslamnaa yidhaahdaan ee saba'naa saba'naa yidhi khaalid wuxuu u qaatay inaynay de islaamin saabi'iin baanu noqonnay yidhahdeen waxay doonayeen inay yidhahdaan muslimiin baanu noqonnay may garannin inay yidhahdaan muslimiin baynu noqonnay xadiiska saxiixa maxay yidhaahdeen saba'naa saba'naa muraadkooduna muxuu ahaa muraadkoodu wuxuu ahaa aslamna aslamna markaasaa khaalid dilay oo nimankii laayey nebigu wuxuu yidhi allaahumma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid khaalid hadda nebigu maqaamo kale waa ammaanay sayfun sallahu allahu cala almushrikiin ya ghaswatu mu'ta markuu isaga calanka qaatay ee saddexdii saxaabi ee maamulka saxaabada uga horreeyey saddexdiiba la dilay shahiidnimo qaateen ayaa khaalid qaatayoo jamaacadii muslimiinta ahaa ay ku heshiiyeen khaalid in loo dhiibo calanka sidaa markay ku heshiiyeen isagu qaatay saddexda horena nebigaa sii cayimay ayuu wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxaa markaa calankii qaaday sayfun sallahu allahu cala almushrikiin laakiin maqaamkan markuu qaldamay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyaan kaaga beri noqonaya marka raddigu waa jiri jiray maa mina ila radda warudda calayhi ila saaxibu hada alqabar waa kuu imaam maalik uu yidhi axad nagama mid aha ilaa radda warudda calayh inuu isagu wax radiyo ama isaga la radiyo mooyaane marka nebiga laga reebo sala allahu alayh wasalam oo isaga cidima raddin karto cid bashara oo radin karta ma jirto hadalkaa imaam maalikna wuxuu kala kulmay shiikhiisii rabiica rabiicana wuxuu ka qaatay mujaahid mujaahidna wuxuu ka qaatay cabdullaahi bnu cabbaas marka asalka hadalkaasi wuxuu ka soo jeedaa cabdullahi bnu cabbaas hadalka cabdullaahi bnu cabbaas ee sidaa la macnahana dabaraani baa mucjabulkabiirka ku soo wariyey bisanadin saabit haddaba cidda radinta u sharaxane bimacnaa u munaasibka ahi waa cidda cilmiga iyo aqoonta leh waxay culammadu odhan jireen intiq bicilmin aw iskut bixilmin sida hadal la midaba aynu u soo marray ama cilmi ku hadal ama dulqaad ku aamus iska hadal ma aha haddaad hadlayso cilmi ku hadal cilmigu xurmuu leeyahay haddii jahli iyo aqoon darro lagu hadlo dee xurmadii cilmigaa meel lagaga dhacayaa maanta dad badan baa waxay odhanayaan mid waliba anna waxay ila tahay sidaas sida meelaha la yidhaahdo dhallinyaradu ay ku xidhiidho baraha markaysaga markaa ay ku wada xidhiidhaan mid waliba wuxuu iska odhanayaa anna waxay ila tahay sidan iyo waxay ila tahay marka mid waliba inuu iska yidhaahdo saasay ila tahay iyadoo wuxuu ka hadlayaa shareeco tahay oo ay diin tahay ma aha waa inuu markaa cilmi iyo aqoon ku hadlaa aanu jahli iyo aqoon darro ku hadlin haddii kale de wuxuu ku dhacayaa xaaraan wala taqfu maa laysa laka bihi cilm oo innagii hore u soo marray haddaba ruuxu cilmiba ha ahaadee markuu hadlaayo waa inuu insaaf iyo cadaalad ku hadlaa oo aadaabta wanaagsan la yimaadaa oo dulmiga iska ilaaliya waxaa dhici karta dadka qaarkood iyagoo cilmi leh haddana markay is yidhaahdaan hadla oo wax radiya inay tallaabaan baa dhici karta oo yacni ay xadgudbaan waa in xadgudubka layska ilaaliyaa layska jaraa waayo khasladaha munaafiqiintaay ka mid tahay wa idaa khaasama fajar markuu doodo fujuur iyo xadgudub buu la yimaadaa iyo fisqi waa tallaabaya ya marka taa waa in layska jaraa insaaf iyo cadaalad waa in la sameeyaa cidda la radinaya gaalba ha noqdo ama faasiq fisqiga iclaansaday ha noqdo ama mubtadic yacni bidcada caddaystay ha noqdee waa inaan lagu been abuuran oo wax beena aan laga sheegin waxaanu odhan aan la odhan waa yidhi waxaanu samayn aan la odhan wuu sameeyey faina alkadiba xaraamun cala kulli axad xataa walow calaa kaafir waxay culammadu yidhaahdaan beenta cidnaba in been laga sheegaa ma bannaana sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa axad in been laga sheegaa cidduu doonaba ha noqdee ma bannaana kulay ku tahay gaalka gaalka in been laga sheego lagu been abuurtaa ma bannaana saasuu odhanaya sida majmuuc fataaba ku sugan ruuxi waa gaale isaga kiil ma aha cidnaba in laga sheegaa ma bannaano waa xaran ama muslim ha noqdo ka laga sheegaya ama gaal ha noqdo lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo waa midaan bannaanaynoo xaaraan wax dulmi la yidhaahdo waa inaan loola iman falkadibu cala ashaqsi xaraaman kulluh sawaa'un kaana rajulan musliman aw kaafira waa in la yska ilaaliyaa hadallada markaa xunxun ee tacaddiga ku jiro ama fuxshiga iyo tafaxushka waa in la yska jiraa nimanka yuhuudda la yidhahda markay nabiga u yimaadeen sala allahu alayh wasalam waxay iska dhigi jireen inay salaamayaan markaasay odhan jireen assaamu calayk assaam waa maxay waa geerida dhimay u jeedeen geeriyu korkaaga haato waxaynay moodsiinayaan inay salaamayaan assaamu markay leeyihiin laamkiibay ka tageen assalaamu may odhaneen assaamu calayk bay yidhahdeen caa'ishaad dareentay markaasay tidhi wacalaykum calaykum assaamu waaddaamu wallacna korkiinna geeri iyo ceeb iyo lacnadi korkiinna ha ahaato markay tageen ayuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam caaisha yaa caaishatu ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala atafaxusha ilaahay ma jecla xumaanta in lala yimaado fuxshi la sameeyo iyo in layska doondoono laysku kallifo fuxshi ilaahay ma jeclaa markaasay tidhi yaa rasuula allah miyaanad maqlayn waxay yidhaahdeen assaamu calayk bay yidhaahdeen markaasuu nebigu ku idhi sala allahu aleyh wasalam miyaanad maqlin waxaan ku idhi wa calaykum baan idhi idinkana korkiinna ha ahaato marka ducadaynu ku habaarno waa laynoo aqbalayaa taynu ku habaarno waa la aqbalayaa tayagu inagu habaaraan la aqbali maayo nebigu wuxuu u diiday sala allahu alayh wasalam yuhuuddu iyagoo gaalo ah nebigii afxumada iyo habaarka ay kula hadleen markii horena beeniyeen cadaawadday u qabaanna la garanaayo ayay haddana nebigu wuxuu u diiday caaisha inay hadalka la qaabisho ayuu ku diiday ina shara annaasi man wadacahu nnaasu itiqaa'a fuxshi aw qaala sharrih dadka waxaa u shar badan kay dadku ka tagaan yacnii fuxshigiisa ama dhibaatadiisa baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed ay uga tagaan kaasaa u shar badan sheekh la yidhaahdo ibnu xasmin waa sheekh cilmi badan kitaabkiisa muxallahana fawaa'id fara badan baa ku sugan oo niqaashka masaa'isha markuu niqaashaayo wax badan baa laga faa'iidaysanaya bale sheikha la yidhaahdo muqbil ibni haadi alwaadici waxau odhanayaa islaamka wuxuu u sameeyey khidma cadiima khidmo weyn allifaadda uu kitaabkaa qoraya allifay oo kitaabkaasi waa kitaab faa'iido badan xagga axaadiista iyo aasaartayaba aad looga faa'iidaysanayaa oo logala baxaya sheekh muqbiloo keliya maahay culammadii horeba qaarkood baa ammaanay ee qarniyada dhexe ku sugnaa oo ciزadiin ibn cabdisalaam waxau yidhi lam tatib liya alfutya fatwadu iima wanaagsanaanoo niyadaydu kuma degin ilaa aan laba kitaab helay almuqni libni qudaama iyo almuxalla libni xasmin waxaad garanaysaa qadarka kitaabkaasi leeyihi haddana maca daalik culammadu waxyaalahay ku naqdiyaan waxaa ka mida carab adkaanta markuu culammada hadalkooda niqaashaayo uu kula dhaqmayo culammada iyo siduu ula hadlaayo tacaabiirtu isticmaalayo taas yadaa culammadu waa ku naqdiyaan waxaa kaloo lagu naqdiyaa axaadiista qaarkood oo markaas sugan oo uu daciifinayo ama ruwaadda qaarkood oo siqaada oo isagu jahaala iyo wax la mida ku xukumaayo qolyuhu jahaalada ku xukumayna waxaa ka mid mida imaamu tirmidi oo wuxuu yidhi waa majhuul dabcada hadda markaa kitaabkee la taabacay ee casrigan dabacaadka la taabacay in laga waayaa hadalkaas ma tilmaamaysa inayna jirin oo a'immaa soo naqliyeyoo saddex xaafid baa saddexduba soo naqliyeen oo midkood uu yahay xaafid ibnu xajar marka waxaa dhici karta nusaakhdii soo kala naskhisanaysay qaarkood hadalkaa inay xamili waayeen oo iyagu ay ka xadfeen laakiin saddex caalimo waaweyn oo saddexduba xufaad ah ayaa saddexduba soo naqliyeen baaxisiinta qaarkood inay yidhaahdeen hadalka noocaase ibnu xajar sheegay kitaabkii kuma sugna sidaas aawadeed saabit maaha arrinkaas waa hadal aan maxal lahayn waayo naqliga ibnu xajar waa kifaayo waayo waa siqatun cadlun waxaanu arkinaa dee ma sheegin ee wuxuu arkay buu sheegay man calima xujatun calaa man lam yaclam hadduu keligii sheegi lahaa kifaayay noqon lahay bal laba xaafidoo kale labaduba hadday iyaguna sheegeen ka warran oo yidhahdeen kitaabkiisaasay ku suganta culammadu markay sheegayaan haddaba ibnu xasmin waxyaalaha kale lagu naqdiyo waxaa ka mid ah diiditaanka uu qiyaaska diidaayo ama mafhum muwaafaqaha uu diidaayo ama qiyaaska xataa jeliga uu diidaayo qiyaaskii saxiixa oo dhanna uu ka wada dhigaayo baatil inuu yahay waxyaalaha lagu naqdiyo ayay markaa ka mid tahay marka macaani nusuus ma eegee daahirkuunbuu isaga dhegaa alam tara anii daahiri wa ananii cala maa badaa xataa yaquuma daliilu waa kii yidhi miyaanad ogayn inaan daahiri ahay waxa muuqdee daahirkaanayna ku suganahay ilaa daliil la helaayo laakiin culammadu waxay dhaheen baabulictiqaad markuu joogo daahiri ma aha saas aawoodee alcallaamatu ibnu kasiir wuxuu odhanayaa meeshii ay ahayd inuu debecsanaado wuu adkaaday meeshay ahayd inuu adkaadana wuu debecsanaaday yani baabuulcaqaa'id iyo baabuulfuruuc meeshii luyuunada ku habboonayd adaygiyo yubsi buu kula yimi waa kan markaa daahirkii ku qallalay baabkii qaybiyaadkee daahirka in la qabsado ay ahaydna kuma joogine ta'wiilaad iyo waxyaalo kalu gala waxaasoo dhan carar baynu uga jeednaaye isaga hadda muraadkiinnu ma aha ee inuu yaro ishaaruun baynu doonaynay maa lahu wamaa calayh kitaabkiisaas isagu nafci badan yahay haddana waxay culammada qaarkood yidhaahdeen sayfulxajaaji wa lisaanu bnu xasmin shaqiiqaani seeftii xajaaj xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waa ninkii daalimka ahaa ya ee laynta badnaa ee daalimka ahaa seeftii xajaaj iyo carabkii ibnu xasmin labadaasi waxay ahaayeen laba walaala abay ahaayeenoo isku aabbiya isku hooyo ah waxay u jeedaan waxaad mooddaa in la kala jeexay isku mid bay ahaayeen sida seefta xajaaj aynay waxba u reebaynin oo dulmi cid walba ugu gaadhaysay ayaa carabka ibnu xasmina uu markaa cid walba dulmi ugu gaadhayo ku tacadinayay saasay ka tilmaamayaan bimacnaa markuu wax radinaayo yacni kuma joogaynin yacni insaafkii yacni kuma joogayo ee adkaan carabkiisu adkaado ayuu la imanay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk